alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeenani waa kii afartan iyo koowaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin mujaladkii saddexaad qeybihiisii dambaynu ku jiraa oo ahaa itmaamu اlwafaa addarsu haaliu athaalitha cashara dersiga saddex iyo tobnaad khilaafatu cumar cumar bni اlkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa khilaafatu cumara cumar khilaafadiisii weeye iyo waqtiguu xilka hayay cumarkii ibni اlkhadaabi ina khadaab aha radi allahu canhu huwa asagu cumar ibnu اlkhadaab ibni nufaylin alqurashiyu wey cumar ibnu اlkhadaab ibnu nufayl alqurashiyu wa kunyatuhu kunyadiisuna abuu xafsin xafse aabaheed wey wa laqabuhu laqabkiisuna alfaaruuqu faaruuq weeye faaruuqu kii kala saariya xaq baadilka welida waa la dhalay bacda nebiyi nabiga gadaashiisa sala allahu calayhi wasalama bialaa bialaaa casharata bialaaa casharata sanatan alaaa casharata saddex iyo toban sanatan ee sano wa tarabaa wuxuu ku barbaaray cala ashahaamati caqli badnaan shahaamku waa qofka dekiga caqliga badan kow wاnajdati iyo geesinimo najdigu waa geesinimada iyo waljur-ati dhiiranaan uu xaqa ku dhiiran yahay iyo wa qowli اlxaqi hadalka dhabta ah inuusan ka waaban ee yidhaahdo maaqa qodobay ashahaama waa caqli wاnnajda waa geesinimo waاljur-ati waa dhiiranaanta uu dhiiran yahay wa qowli اlxaqi iyo hadalka dhabtaa sheegidiisa walamaa bucida markii lasoo diray rasuulullaahi rasuulkii ala sala allahu calayhi wasalama kaana cumaru cumar wuxuu ahaa min ashaddi almucaaridiin kuwii ka hor yimid kuwa ugu darnaa lilislaami islaamka dadka islaamka ugu nicib buu ahaa cumar bn khadaab lama tusi jirin uu la dagaalami jiray islaamka iyo nebiga iyo saxaabadaba ilaa an haajara ilaa ay ka hijroodeen almuslimuuna muslimiintu ila alxabashati ardulxabash oo wa ra'aa cumar uu arkay shiddata tamasukihim haysashadooda darnaanteeda bidiinihim diintooda ay haystaan iyo wa taxamulihim u dulqaadkooda al adaa dhibka ay u dulqaadanayaan iyo wa mufaaraqati alawtaan wadankoodii tegiddii ay ka tegahayaan ayagoo u dulqaadanaya saxaabadii fa sharaxa wuu u waasiciyey allaahu alla sadrahu qalbigiisa lilislaami islaamka fa aslama wuu islaama hoos wuxuu qabanayaa wadaalika arrinkaas oo islaannimada cumar ah bibarakati dacwati rasuuli rasuulka baryadiisii barakadeedii weyaan oo rasuulka asagoo gaala u duceeyey oo muxuu yidhi allaahuma aciza ilaahu ku xooji alislaama islaamka bicumara cumar waagii hore cumar iyo abujahal laba ninoo geesiyaalay ahaayeen markaasuu wuxuu yidhi ilaahu labadaa nin midkii addoo waxa weeyaan jeceshahay ilaahu diintiisa kusoo hanuuni haddana si gooniyuhu cumar ugu duceeyey wuxuu yidhi ilaahu cumar diinka islaamka ku hanuuni wa qaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi licumar cumar wuxuu ku yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii aniga nebi moxameda naftaydu biyadihi gacantii ay ku jirtaye maa laqiyaka kulama kulmo ashaydaanu shaydaan saalikan adigoo haya fajan wado qadu weligaa ilaa salaka wuxuu qaadaa hayra fajika wadadaada meel aan hayn wado cumar uu ku soo socdo shaydaanku markuu arko uu ka leexanaya shaydaankiiba cararaya wa kaana cumar wuxuu ahaa kaiiran ma wax badan yushiiru mid kula taliya calaa rasuulillaahi rasuulkii alla dushii sala allahu calayh wasalama wasalama biashyaa waxyaalo waxbuu wuxuu usoo jeedinayaa tala ahaan yanzilu waxaa soo degaya bihaa ayada sababkeeda alquraan qur'aan markuu shayga yidhaha sidaan ha la sameeyo isla markiiba qur baa soo degaya ka masalati asraa badrin sida dagaalkii badar maxaabiistii lagu soo qabto oo kaleeto oo saxaabada qaar waxay kula taliyaan inaan xoola ka qaadano si abubakar kale soo xasuutaa qaarre waxay yidhaahdeen aan laynu isagu wuxuu yidhi hala laayo nebiguna ra'yigii kaleu qaato xoola in laga qaataha markaasaa lacanaantay nabiga sal alla alay wasalam ilaahay ku cafiye maxaad ugu ogolaatayo iyo ereyaal kaleeto rasuulka iyo muuminiinta uma sugna inay waxaas qaataan wa masalati alxijaab iyo xijaabka masaladiisa nebi allow dumarkaaga u xijaabiyo dumarka rag aan fiicfiicnayn iyo rag fiicfiican intaba way arkayaane gabdhaha u xijaabiyo nebi allow markaasaa nabigu u xijaabay sal ly slm quraan baa soo degay wa kaana wuxuu ahaa quwatan xoog ayuu ahaa lilmuslimiina muslimiinta xataa qaala ilaa ay yidhaahdeen asaxaabatu saxaabada qeyb qaar ka midu ibnu mascuudin u rajaynayaan maa zilnaa kama anaan zuulin acizatan inaan nahay dad cizo iyo sharaf leh mundu aslama laga soo bilaabo wakhtiguu islaamay cumaru cumar waqtigii cumar islaamay intii laga soo bilaabo dad xoog lahaan ahaynb maalinkuu islaamu islaamnimadiisa muujista warbaahintu ka sheego wuxuu yidhi ninkii ugu afdheeraa dadka intuu u sheegay wuxuu ku yidhi inaan islaamay dadka u sheeg kaasaa weerar lagu soo qabo dagaal baa subaxii qabsaday isagoo keligiisa dagaalkii subaxii qabsadaa harkii la gaara suu u dagaalamayay markaasuu inta fariistay buu wuxuu yidhi wallaahi boqol nin haddaan haysan lahaa maantaytu magaalada maka anig annaga muslimiinta idinka gaalada mid unbaa u hari laha geesi buu marka ahaa as su-aalo man huwa waa kuma cumar ibnu lkhadaab cumar ibnu khadaab ibnu fayl wey mataa wulida goormaa la dhalay bacda nabiy sal ly slm bitalaata cashara sana keyfa kaana sidee buu ahaa yowma bucitha maalinkii lasoo diray rasuululahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalama dadka dadka ugu adag buu ahaayo ugu waxaa weyaan qalafsa nebiga maa kunyatuhu kunyadiisu maxay tahay abuu xafsin maa laqabuhu laqabkiisu muxuu yahay alfaaruq adarsu raabic araabic cashar darsiga afar iyo tobnaad bacda fatxi lyarmuuki yarmuuk furashadeeda ka gadaal ha fatxu shaam shaam furashadeedii weeyaan bacda fatxi yarmuuk yarmuuk furashadeeda ka gadaal saara abu cubaydata abu cubayda wuu socday bijeyshihi ciidankiisuu la socday ilaa dimashqa dimashaq ayuuna u socday wa kaana khaalidu bnu lwaliid wuxuu ahaa khaalidkiina waliid ahaa yataqadamu mid horkaca aljeysha ciidanka faxaasara wuu go-doomiyey dimashqa dimashaq ayuu hogaamiyey waa caasimadda waddanka suuriya sabciina leylatan toddobaatan habeen buu isweer ka hayay go-doon wuxuu soo geli karana male wax ka bixi karana male waddankuna waa waddan gaalo markaas ay joogaan oo dullaan ku qaadeen wa samica wuu maqlay khaalidun khaalid daata leylatin habeen habeenada ka mida dawdaa'a qayle iyo buuq wuu maqla fii dimashqa dimashqa dhexdeeda magaaladii ay isweerka ka hayeen gudaheedu wuxuu ka maqlay sawaxan iyo qaylo ka baxaysa fa calima wuxuu ogaaday ana aljunda ciidankii gaalada ahaa sanacuu inay samaysteen weliimatan allabari iyo waliimo sakiruu ay ku sarkhaameen fiihaa dhexdeeda ciidankii gaaladaha intay weliimo ka dhargeen oo khamre la cabay ayaa la sarkhaama wa tarakuu waxayna ka tageen mawaaqifahum meelihii ay joogeen alxarbiyata ee dagaal meelihii furintahay dagaal oo difaac ay kaga jireen gaaladii intay dhacdhaceen bay isaga tageen fa tasallaqa wuu koray khaalidun khaalid suwara almadiinati magaalada derbiyadeeda ayuu ka koray ka dhacay wa tabicahu waxaa raacay bacdu shujcaani geesiyaasha iyo haldhaayada qaybo ka mida ayaa raacay uma fataxuu waxay fureen albaaba albaabka u xirnaa gaaladay fureen wa kabaruu way takbiirsadeen allaahu akbar fadakhala wuu galay aljeyshu ciidankii alislaamiyu ee islaamka ah mukabiran asagoo takbiirsanaya allaahu akbar ayagoo ku wada hayay meesha ka wada daateen albaabkiina waa la furay waaba galeenba fa afaaqa wuu soo miyirsaday jundu ruumi ciidankii reer ruum min sukrihim sarkhaannimadoodu bay ka soo miyirsadeen mise waddankiiba waa la haystaaba nimankii dhammaayo toddobaatanka beri loo geli waayey xala markay sarkhaameen waddankii la soo galay markay hadhow soo fiyoobaadeen oo khamradii jirkooda ay ka baxday magaaladii ciidamada muslimiintaha dhex mushaaxayo loaba la qabsadayba wa dalabuu markaasay waxay codsadeen assulxa heshiisiyo wal ammaana nabadgelya hanala daayo yaa nala layn waa idiin shaqaynaynaa raalli ahaada mar damba ma isdifaacayno halkaasay galeen marka si edab leh fasaalaxa waxaa la heshiiyey hum ayaga abuu cubaydata abuu cubayde ayaa la heshiiyey wa ammana wuu nabadgeliyey hum ayaga wa arsala wuu u cidiray licumara cumar ayuu u cidiray leanna cumar baa ciidankan soo diray oo madiine ka soo diray yubashiruhu asagoo ugu bishaaraynaya bilfatxi furashadii uma ka furtay khaalidna ciidanku hogaami eh, ciidamada dagaalyahanadu ka mid yahay laakiin ciidanka abu cubayda wuxuu ka yahay ammaanduule hoos wuxuu qorqorayaa kaana ruumu ruum waxay ahayeen qad awfaduu kuwo wafdi u soo diray ilaa abi cubaydata abi cubayda kuwo soo diray awfaduu kuwo usoo diray ilaa abi cubaydata abi cubayda xaggiisa wafdan wafdi oo yadlubu raadinaya al amaana nabadgelyo fa ammanahum wuu nabadgeliyey hayahay biyo waa aqbalay boo idin daynaya wa dakhala wuu galay macahum la jirankooda dimashqa magaalada dimashqa faltaqaa wuxuu la kulmay bikhaalidin khaalid wasata albaladi magaalada bartankeeda khaalid oo dee ciidankii muslimiinta ahaa wadanka inta keenay ayuu kula kulmay fa akhbarahu khaalid buu wuxuu u sheegay bisulxi heshiiska wuxuu yidhi khaalidow nimanka waan la heshiiyo ammaan bay dalbadeene faraha ka qaad fa kafa wuu ka joogsaday khaalid can ilqitaali dagaalkii wuu joojiyay maadaama nimankii laga guulaystay nabadgelyo ay codsadeen magaaladii la faraha laga qaada uma saaruu way socdeen bijeyshii uma saara wuu socday bijeyshihi ciidankiisibuu la socday waa abu cubayda wa macahu asagoo uu la jiro khaalid ibnulwaliid faftataxuu waxay furteen muduna shaami shaam bay furteen ilaa an wasaluu ilaa ay gaareen andaakiyata magaalada loo yaqaano hadda turkiga ku taala oo turkiya ka tirsan asilatun su-aalo maadaa xadada maxaa dhacay fi shaami shaam dhexdeeda bacda fatxi yarmuuki yarmuuk furashadeeda ka gadaal maxaa dhacay abu cubaydaa socdo ciidankiisii damashq la aadoo khaalid waliid baa hogaaminahayay oo waa la goodoomiyey toddobaatan beriyo maadaa samica muxuu maqlay khaalidun khaalid min xisaarihi go-doonkii uu gaalada ku hayay muxuu ka dhex maqlay lidimashqa dimashq uu ku hayay wuxuu maqlay qayladooda wamaadaa facala muxuu sameeyey albaabku ka dhacay oo albaabkay uga soo daateen maadaa facala maxay sameeyeen alruumu ruum bacda dukhuuli jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodu markay soo galeen ka bacdi dimashq magaalada dimashaq waxay sameeyeen way isdhiibeenoo heshiis bay codsadeen udkur waxaa sheegtaa khulaasata fatxi dimashqa dimashaq furashadii la furtay khulaasadeeda sheegu adarsu alkhaamis cashar darsiga shan iyo tobnaad fatxu beyt lmaqdis beytulmaqdes oo ayna gaala haysatay furashadii la furtay qabla an yusaafira intuusan socdaalin ka hor abu cubaydata abu cubayda lifatxi dimashqa dimashq furashadeeda istakhlafa wuxuu maga uga sii tegay calaa filastiina filistiin iyo wal urduna magaalada urdun camar ibn caas filastiin iyo urdun buu wuxuu uga sii tagay camar ibn caas oo wuxuu yidhi sii hay faxaasara wuu go-doomiyey al urduna urdun macnaha ayaguu yidhi sii kasi kasi sii qabta xataa hazama ilaa uu jabay aruumu ruum xataa hazama ilaa uu jabiyey dhe aruuma ruum ilaa beyt ilmaqdis ilaa uu ka geeyey fa saara wuu socday waraa'ahum gadaashooda waxaa sara uu go'doomiye hum ayaga xataa dalabuu ilaah ka codsadeen asulxa heshiis calaa yadi alkhaliifati madaxweynihii gacantiisa cumara cumar ahaa cumarow heshiis baan rabnaa ninkaa naga qabo fa kataba wuu u soo qoray lahu cumar camar ibnulcaas baa wuxuu u soo qoray bidaalika arrinkaas arrinkee waxaa camar ibnu caas baa waraaqda qoraya fa kataba wuxuu usoo qoray camar ibnu caasin lahu cumar bidaalika arrinkaasoo nimankii heshiis inay rabaan fa saara wuu soo socday wuu soo baxay fa saafara wuu soo safray dheh waa cumar min almadiinati magaaladii madiino bacda an istakhlafa markuu uga soo tegay ka gadaal caliya bna abi aalib caliyo magaladan ugu sii simbiye waxaan gaarayaa meeshaas baytulmaqdis oo gaalada laga qabsadee falamaa wasala markuu soo gaaray cumaru cumar ilaa beyt lmaqdis beytulmaqdis markuu soo gaaray hoos wuxuu qabanayaa beytulmaqdis kaana yusamaa wuxuu ah mid lagu magacaabay iliya iliya saafara wuu u safray ileyhi xaggiisa cumaru cumar faqaabalahu waxaa ka hortegay yasiid ibnu abi sufyaan iyo wa abuu cubaydata iyo wa khaalid lwaliid cala alkhuyuuli farda ayagoo ku dul sugan calayhim dushoodana ay ku sugan tahay addibaaju xariir iyo walxariiru xariir waa dibaajka nooc ka mid xariirta nooc ka mid a dibaajku fanazala wuu soo degay cumar wa akhada wuxuu qaatay alxijaarata dhagaxaan waramaahum wuu ku tuuray hum ayagii biha dhagaxaanti nimankii ciidanka hogaaminayo muslimiintahayo u yimid oo fardaha watay oo xaragoonayay buu dhagaxaan ku tuuray dhagaxaan kala daal aragtikiisi war maxaa jira wa qaala wuxuuna yidhi maa asraca maxaa ka degdeg badan maa rajactum intaad ka noqoteen can ra'yikum noqoshadaad ka noqoteen ra'yigiinni atastaqbiluunanii miyaad isoo dhoweynaysaan fii haadaa kan azayi ee waxa weya dhaqanka ah qaab labiskan inamaa shabictum waad aragteen mundu sanatayn laba sanaad aragteen wallaahi low facaltum haddaad samayn lahaydeen haadaa kan calaa ra'si lmi'atayn laba boqoloo sano idinkoo joogay haddaad samayn lahaydeen lastabdaltu waan idinku bedeli lahaa bihi bikum idinka hayrakum idinka cidaan ahayn idinkuna idinkoo laba sana hadda joogaad mar hore fardo iyo maryo qurux badan iyo xariir iyo wax qaad soo ma hay u soo nebi waaba dhaguhu ka raaca saalaxa wuu la heshiiyey ahlahu magaalada ehelkeedii wa kataba wuxuu qoray lahum ayaga cahdan ballan biljizyati inay xoola iska bixiya siiyaan lilmuslimiina muslimiinta iyo wa ibqaa'ihim in loo daayo calaa maa waxa kaano ay hayaan caleyhi dushiisa mid ku sugan idinkuna diintiina haddaad doontaan haysta nagu islaanimadaan idinku yeeran lakiin khasbi mayno wa ta'miini kanaa'isihim kanaa'istooda in la daayo wa qususihim iyo waxa weeyaan culummada wax u ah wadaalika arrinkaasuna sanata khamsa cashara min alhijra sanadkii shan iyo tobnaad oo hijrada weeye uma saafara cumaru cumar baa safray ilaa shaami shaam buu u safray fanadama wuu hagaajiyey xukuumatahu maamulkiisii warataba wuu kala tartiibiyey jeyshuhu ciidankiisii shaam ciidankiisii iyo xukuumaddiiba waa hagaajiyey asilatu su-aala maadaa facala muxuu sameeyey abu cubaydata abuu cubayda qabla safarihi intuusan u socdaalin ka hor lifatxi dimashqa dimashaq waxaa weeyaan furashadeeda falastiin buu wuxuu uga sii tegayey urdun camar ibnu caas wamaadaa facala muxuu sameeyey Eh, maada facala muxuu sameeyey camr bn caas fi lurdun urdun muxuu ku sameeyey wuu go-doomiyey ilaa ruum uu jabiyey ilaa beyt lmaqdis intay ka gaarayay limaada maxaybuu saafara u safray cumar bn khaaab ilaa beyt lmaqdis beyt lmaqdes muxuu ugu safray waraaq baa loo soo diray ayib wamaada facala muxuu sameeyey haddee heshiiskiibuu u saxiixay qolyihii waxaa weye inay lacagta xoola iska bixiyaan kanaa'istooda loo ilaaliyo waa kaasa adars asaadis cashar darsiga lix iyo tobnaad fadxu misra magaalada masar furashadeeda weeye iyo waliskindariya iyo wasaxraa meelaha saxrada oo bannaan intaba in la furta lamaa kaana markuu ahday cumaru cumar meelahan hadda waxay ka tirsan yihiin masar iyo libiya inta udhexaysa weye lamaa kaana markuu ahday cumaru cumar bishaami shaam ista'dana waxaa fasax weydiistay hu cumar camar ibni caas camar bn caas baa yidhi cumar ibn khadaab o fasax baan kaa rabaa maxaad rabtaa fii fatxi misra magaalada madar masar baan rabaa inaan soo furto oo gaalo haysatee ii fasax fa adina wuu ogolaaday lahu asaga wa arsala wuxuu diray cumar macahu camar ibn caas la jirankii jeyshan ciidan yabluqu gaaray uu gaaraya cadaduhu tiradiisu ithnay cashara labi-iyo toban alfan ee kun labi-iyo toban kun oo ciidana ayuu raaciyo yirkaxayso falamaa wasala markuu gaaray camar ibnu caas ilaa misra magaalada masar dacaa wuxuu u yeeray ahlahaa dadkeedii ilal islaami islaamkuna ugu yeeray awil jizyati ama jizye iska bixiya ama islaama famtanacuu labadiiba waa diideen islaamina mayno wax xoolahan bixinaynaa lama arko faxaasara wuu go-doomiye hum ayaga calaa xataa dalabuu dheh ilaa ay ka codsadeen asulxa heshiis iyo wadafca aljizyati jizyada dhiibiddeeda ou ahaa wadafca aljizyati iyo jizyada dhiibideeda faqabila wuu ka aqbalay minhum xaggooda asulxa heshiiskii wa abqaa u daay almuqawqisa ninka muqawqis la yidhaahdo melika misr magaalada masar madaxweynaheedii ahaa ra-iisan madaxweyne ayuu uga dhigay calayhim dushooda maamulkiina haysta meeshiina iska jooga xolahana iska bixiya uma saara wuu socday ila liskandariyati buu u socday intuu masar ka baxay wuxuu u yeeray ahlahaa dadkeedii war soo islaama famtanacuu way diideen faqaatalahum uu la dagaalama hum ayagii xataa fataxa ilaa u furtay haa iska dariya qaharan khasab uma taqadama wuu la hormaro wuu la sii socday bijeyshi ciidankiisa ila saxraa meelaha duurka iyo banaanka xataa wasala ilaa u gaaray barqata dhanka libiya xigta libiya ilaa uu gaaray xuduuddeedii halkaa faftataxa wuu furfurtay wuu furtay haa iyadiina waftataxa wuxuu furtay taraabulis alqarb dhanka galbeedka magaalada ku taala daraabulis ayuu furtay wacazama wuxuu go'aansaday aansaday cala tawajuhi ujeensasho ilaa tuunisa dhanka tuunis iyo wal waljazaa'iri jazaa'ir u aado linashri lislaami islaamka suu ugu faafiyo fii ifriiqiya ifriiqiya kullahaa dhammaanteed fanahaahu cumaro cumar baa ka bal usug biyuniyo waa degdegtay intaasoo magaalada rabtaa mid walba durba inaad furatid usug wa amarahu wuxuu faray bil wuquufi joogsasho cinda xaddihi xadkiisa iyo meesha uu joogo iyo soodintiisaas uu joogo asilatun su-aalo maada facala muxuu sameeyey camar ibnu caas muxuu sameeyey bacda fatxi filistiin filistiin furashadeeda ka gadaal udkur shee khulaasatan khulaaso muujazatan ee la soo gaabiyey can keyfiyati fatxi misra magaalada masar qaabkii loo furtay iyo wal iskindariya iyo walliibiya asaxraa ee bannaan wamaadaa maxaybuu walimaada maxay uusan lam yuwaasil u xiriirin fatxahu furashadiisa ilaa ifriqiya ifriqiya intuu ka gaarayo cumar baa joojiyo yihi orisug addarsu asaabic cashar darsiga toddobiyo tobnaad tatimatu fatxi alciraaq ciraaq furashadeedii oo lasii dhammaystiray waqcatuljisri buundadii dhacdadeedii al ula ee koobaad waa meel buundaa birij jisriga wey jahaza wuu diyaariya cumaru cumar jeyshan ciidan taxta qiyaadati abi cubaydin bni mascuudin اthaqafiyi abu cubayd ibnu jaraaxi hore ma ah waa abu cubayd ibni mascuudin athaqafiyi wa amarahu wuxuu faray bilmasiiri socod ila alciraaqi ciraaq xaggeeda limusaacadati lmuhana bni xaariata muhana bni xaariho halkaa joogo ciidan ku haysta ordoo saacidee fi itmaami fatxi lciraaqi ciraaq furashadeeda dhammaystirankeeda walamaa balaga markuu soo gaaray rustuma ninka rustum layihahdaa qaa'ida alfurusi furus hogaamiyaheeda ahaa masiiruhu abu cubaydiin soo socodkiisa jahaza wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan liqitaalihi abu cubayde la dagaalanki fataqaabala way iska hor yimaadeen aljeyshani labadii ciidan yafsilu xaalo u dhexeeya beynahumaa dhexdooda nahrulfuraat furaat webigeedii labadii ciidan waa isu muuqdaan laakiin webi baa kala dhex mara webigaan gaarisa meelaha ku yaala soo arag kaasoo kale kala dhex mara mid ka weyn weliba fa nahaa way ka reebeen hu abuu cubayda bacdu lmuslimiina muslimiinta qaar ka mid ah, ah. fa aslaxa dhe wuxuu hagaajiyey abuu cubaydin abu cubayd jisran biriij ama buundo oo kaana ahaa liahli lxiirati ahluxiira kuwa u sugnaado yacburuuna ay ku gudbi jireen calayhi dushiisa oo toga ku tilaabi jireen wakhtaara wuxuuna doortay alcubuura inuu ku gudbo calayhi buundada dusheeda ila alfurusi furus xaggeedan ugu gudbo dee labada ciidan hadday meeshaan isaga soo horjeedaan hub riddo dheerra usan jirin waa in qolo hubka soo tilowdo ee meeshaan la yidhaahdo meeshaan buundada ah abuu cubayd asagaa ciidanknimada muslimiintaha la tilaabay fa waxaa ka reebay hu asaga bacdulmuslimiina muslimiinta qaar ka mid ah falam yaqbal muusan aqbalin hogaamiyihii ciidanka waxa u joog meesha ayana ka tilaabin nimanku aygu hayno yad ugu diida wa wuu la gudbay bijeyshii ciidankiisa fashtadda waxaa darnaaday alqitaalu dagaalkii wa qutila waa la dilay abu cubaydiin ibni mascuudin meeshaasaa lagu dila hogaamiyahaas wanhazama way jabeen almuslimuuna muslimiintiina way soo yaaceen wa asraca wuu degdegay bacduhum gobolkood ilaa qadci ljisri buundadiiba inay gooyaan bay ku degdegeen oo wasaaxa waxaa qayliyey filmuslimiina muslimiinta dhexdooda ayuu qayliyey qaa'ilan xaaluu yahay mid degdegahaya waa qeybtaas dadkii soo yaacay oo soo bacdiga ahaa ayaa qaylinaya wa asraca bacduhum qaarkood baa waxay u degdegeen ilaa qaطci اljisri buundada goynteeda wasaaxa bacdigii wuu qeliya lmuslimiina muslimiinta dhexdooda qaa'ilan asagoo le ucburuu war ka soo gudba aljisra biriijka iyo buundada walaa tufariquu ha kala geynina anfusakum naftiina wa baqiya asaguna wuu haray xataa cabaruu ilaa ay ka soo gudbeen wa qutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda fi hadihi alwaaqicati dhacdadaas ayada arbacatu aalaafin afar kun oo nin baa laga dilay wa min alfurusi furusna sitatu aalaafin lix kun oo nin baa laga dilay lix kun iyo afar kun isku dar lix iyo afar toban toban kunba maalinkaa meesha ku dhimatay gaal iyo muslimba kow wa sababu inkisaari lmuslimiin muslimiinta jabkooda sababka keenay inay jabaan oo laga adkaado fii haadihi alwaqcati dhacdadaas ayada ah mukhalafatu abi cubaydin abi cubayd khilaafkiisa weeye li lira'yi man dad taladooda uu diiday manacuuhu u diiday min alcubuuri gudbidda ila alfurusi furus asuguu u gudbo toga ka tilaabo uma tasarucu bacdi iljeyshi ciidanka qaar ka mida degdegooda weeye fii qadci jisri buundadii goynteeda ay ku degdegeen ayaguna asilatu su-aalo maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumar litatimati fatxi alciraaq ciraaq furashadeeda dhammaystirankeeda muxuu u sameeyey ciidan buu u diyaariyay abu cubayd ibni sacuudna wato maadaa facala muxuu sameeyey rustumun rustum cindamaa balaqahu markuu soo gaaray daalika arrinkaas asna ciidan buu diyaarsada udkur shay khulaasatan gebagabo min can waqcati ljisri alawlaa bundadii koobaad dagaalkeedii wabayin caddee asbaaban kisaari lmuslimiin muslimiinta jabkooda asbaabti keentay fi haadihi waqcati dhacdadaas ayada ah addarsu haamin cashar darsiga siddeed iyo tobnaad waqcatu ljisri athaaniyati boondadii labaad dhacdadeedii wey boondadii koowaad muslimiinta waa laga adkaaday soomahayn lamaa goortii calima uu ogaaday cumaru cumar binkisaari lmuslimiina muslimiinta jabkooda jab soo lama yaqaan gacan laga jabay maaha waa laga adkaaday waay fii waqcati ljisri aluulaa buundadii koobaad dhacdadeedii jahaza wuxuu diyaariyey jeysh alcida arsala uu diray haa iyada ila lmuhana bni xaariata muhanihii ibna xaariaha buu ciidankaas ciidan buu inta diray muhana u taga falamaa wasalat markay soo gaartay ciidankii gurmadka ahaa taqaabala aljeyshu alislaamiyu taqaabala waxaa isku hor horyimayd aljeyshu ciidankii alislaamiyu ee islaamka aha walfarisiyu kii reer faris bimakaanin meel yusamaa lagu magacaaba alcudayba cudayb meel loo yaqaano cala alfuraati furaad dusheeda ku taalla farataba wuu hagaajiyey almuhana muhana bnu xaarisa jeyshahu ciidankiisii wanadamahu wuu hagaajiyo waxaradahu uu dhiirigeliyo wanasaxuu uu nasiixiyey uma alaba wuxuu ka codsaday min alfurusi furus an yacburuu inay usoo gudbaan ileyha xaggiisa awal yaa gudbay muslimiinta gudba abu cubayda la gudbay hadda laakiin muana wuxuu leeyahy soo gudba kaala soo socda ayuu ku yidhi maxay sameeyeen fa way soo gudbeen alfurusu furus washtada wuu darnaaday alqitaalu dagaalkii wa xamala wuu weeraray almuhana muhane cala alfurusi furus dushooda xamlatan weerar shadiidatan ee daran xamladaasoo faraqad kala geysay jamcahum midnimadoodii kabtay maaragtaa ka dhacday muddo meel buu ka booday uma asraca wuu degdegay almuhana muhana ila aljisri buundadii buu u degdegay faqatacahu wuu gooyey dee buundadii lagu gudbayay haddii dadkii laga gooyo ma carari karaan ama ogta awalba buundadan baa laga tilaafay biriijkan hadda haddii la yidhahdo ha la jaro meeshii la gooyaba ay dunto yaa yaaca qofkii soo ordaba biyuhu ku dhimanaya waqutila waa la dilay min alfurusi furus xaggeeda fii hadihi alwaqcati dhacdadaas ayadaa khalqun makhluuq kaiirun tiro badan dad badan baa laga laayay wa arsala wuu diray almuhana muhane asaraaya ilaalooyinkii lilfatxi furasho fa way mulkiday mucdama alciraaqi ciidamada ilaaladahaba waxay gacanta ku soo dhigeen ciraaq badankeediiba wa awqacat waxay ku riday fi quluubi alfurusi furus quluubteeda alrucba argagax musanaa halkan taagan ciidankiisaba xagga maraya iyo xaggee loo carara waa waa argagax iyo cabsi asilatun maada facala muxuu sameeyey cumaru cumar cindamaa waqtigii balaqahu uu soo gaaray inkisaaru lmuslimiin muslimiinta jabkooda fii waqcati ljisri اluulaa buundadii koobaad jabkeeda ciidan buu diyaariyey maada facala muxuu sameeyey almuhana muhane listi'naafi lqitaali dagaalka soo cusboonaysiintii udkur waxaad sheegtaa khulaasatan gabagabo can waqcati ljisri athaaniyati buundadii labaad bal wax ka sheeg hate dhacdadeedii addarsu saabic cashar darsiga afar iyo tobnaad ataasi cashar sagaal iyo tobnaad annafiiru waa isu soo bixidii alcaamu ee guud ahaaneed soo baxoy i guud ahaaneed wey lamaa ra'aa markay arkeen alfurusu furus intisaara almuslimiina muslimiinta guushooda iyo wastiilaa'ahum la wareegooda calaa mamaalikihim boqortooyadoodii lala wareegay jahazuu waxay diyaariyeen aljuyuusha ciidamo furs haddana ciidamay diyaariyeen liistirdaadi maa shay soo ceshasadi fuqida la waayey min bilaadihim dhulkooda wixii dhulkeenna gacantiisa gacanteenna ka baxay oo muslimiintu gacanta ku soo dhigeen waa inay soo ceshana li waayaha walamaa balaqa markuu gaaray daalika arrinkaas almuhanna muhanna markuu gaaray muhanna waa ninkii nimanka jabiyey soomahayn yaa waxaa soo gaaray waa laguu diyaargaroobay in lagu kala hara lama rabo magaalooyinkaad furatana waa laga furanaya kataba wuxuu u qoray licumara cumar buu u qoray yastamiduhu asagoo gurmad ka dalbaya iisoo gurmadabiy anna ciidan iisoo dira yaan ciidan haysan fanaadaa cumaru cumar baa wuxuu ku dhawaaqay biljihaadi jihaad fii sabiilillahi jidka alla lagu dagaalamo fajtamaca waxaa isu yimid cindahu agtii jeyshun ciidan cadaduhu tiradiisu ay tahay arbacatu aalaafin afar kun ikhtaara wuxuu u doortay liqiyaadatihi hogaamintiisa sacda bn abi waqaas wamaa adraaka maa sacd sacd maxaad ku ogtaha waa dagaalyahan meesha uu galo ay gallan tahay u ah meesha uu galo ninkaas kama soo noqdo waa nin aad gees u ah waana rasuulka ree abtigi awowgii weeye rasuulka abihiis buu abtiyaal u yihiin ree bani zuhra u dagaalama ah waa nebigu waa jeclaa mararka qaarkood dagaalku markuu socdo jihaadku nebigu intuu u bogo wuxuu leebka iyo waranka asagaa ganhaya markaasuu tuuraya markaasaa la siinaya wixii rasaasu ahaa marka geli jir mararka qaarkood intuu ku farxuu ohan jiray waka abtigay saa u dagaalamahaya abtiyaashiin maya idinku saxaabada ku ohan jira asagoo dhiirigelinaya marka aad buu u dagaalami jiray sacad aad buu u dagaalami jiray geesi buu ahaa ayib sacad bnu abiwaqaas buu marka u dhiiba yih kaxe ciidankan fa sacdun sacad wuu la socday biljeyshi ciidankii wa atbaca wuxuu raacsiiye hu asaga cumar cumar bijeyshin ciidan aakhra kale hadana gurmad kale uu kasii dabageeyey wa baynamaa waqti huwa sacad fi dariiqi wadada uu ku sugan yahay balaqa waxaa soo gaaray hu sacad wafaatu lmuhana ibni xaarihata ninkiigi dhammaayee gurmadka soo dirsaday ee waddanka furtay ninkii asaga ha ah waa geeriyoodaaliyo muslimka ah ciidamada hogaaminayay maxaa ku dhacay min ahari jaraaxihi dhaawiciisa raadkaysii iyo saamayntiisii fii waqcati ljisri thaaniyati biriijkii iyo buundadii labaad dagaalkeedii maalinkeedii maalinkaas dhaawac soo gaaray buu u dhintaa wuxuu sameeyey marka sacad fa fadama sacdun sacad baa wuxuu ku daray jeisha almuhanaa ciidankii muhane maca jeishihii ciidankiisa labada ciidan buu isku dara wasaara wuu socday xataa wasala ilaa u gaaray ila alqaadisiyati qaadisiye ilaa u gaaray asilatun su-aalo maadaa facala muxuu sameeyey alfurusu furus maxay sameeyeen bacda inkisaarihi markay jabeen ka bacdi fii waqcati اljisri thaaniyati bundadii labaad dhacdadeedii maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumar cindamaa kataba markuu u qoray ilayhi xaggiisa cumar xaggiisa uusoo qoray almuhana muhana bidaalika arrinkaas iyo wastimdaadihi gurmadelabkii ciidan buu u diray sacd bn awqaasna waa u dhiba maadaa facala sacdun sacad muxuu sameeyey cindamaa balaqahu cindamaa balaqahu markuu uu soo gaaray wafaatulmuhanna muhane waxaa weeyaan geeridiisa adarsu lcishruun darsiga labaatanaad waxaa inoo soo dembeeyey sacad wuu socday ilaa uu ka gaaray meeshii la odhan jiray sooma ahayn qaadisiya qaadisiya waa kan dagaal ba ka dhacay marka fatxulqaadisiya qaadisiya meesha la yidhahdo furitaankeeda arsala sacdun sacad wuxuu diray rusulan ayuu diray ergooyin dad ergooyina ayuu diray ilaa meliki lfurusi furus boqorkeedii ayuuna u diray muxuu ugu dirayaa liyadcuuhu suu ugu yeeray ila islaami islaamka aw iljizyati ama jizyu faqadiba wuu carooday almeliku boqorkii wa amara wuxuu faray qaa'idahu hogaamiyihiisii rustumu ahaa biqitaali lmuslimiin war waxaan la dagaalambiy muslimiinta aho ku haya xoola iska bixiya ama waa idinla dagaalamayna ama soo islaama fasaara rustumu rusumu wuu socday bijeyshihi ciidankiisa ilaa an wasala ilaa uu gaaray amaama jeyshi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda hortooda yaxuulu xaalo uu kala dhex gelaya baynahumaa dhexdooda nahru lfuraati webigii furaat wa kaana maca rustuma rustum la jirankii waxaa ahaa halaahuuna fiilan soddon maroodi buu watay maroodigu markaa dee wuxuu ahaa diyaaradaha aan cidno wadin oo awoodda leeyihiin oo kaleta waa waa diyaarada dadku dagaalamaya camal beh maroodigu iyo wa mi-atun boqol iyo wa cishruuna alfa muxaaribin boqol iyo labaatan kun oo ciidanna waa wata boqol iyo labaatan kun boqol iyo labaatan qof ma aha waa boqol iyo labaatan kun oo ciidan a waay iyo labaatan maroodi soddon maroodi fa nashaba alqitaalu dagaalkiibaa bilowday bayna alfariiqayni labada kooxood dhexdooda wadalla wuxuuna daa'imo socday halaaata ayaamin saddex maalmood buu dagaalkaasi socday inhazama way jabeen fii nihaayatihaa ugu dambeyntiina alfurus nimankii furus waa cagtaa la mariyey xamala wuu weeraray hilaali bnu calqamata cala alqaa'idi rustum ninkii hogaamiyaha rustum faqatalahu wuu diray calaa sariirihi boqortooyadiisi asagoo ku dul sugan wanaadaa wuuna dhawaaqay hoostaa lambarkuu qabtay hadayto oo ah arsala sacdun rusulan arsala sacdun sacd baa wuxuu diray jamaacatan koox oo min quwaadihi hogaamiyeeshiisa ka mid ah ilaa darjid ayuuna u diray dardi dasjir saas weeyaan ilaa yazdar yazdajrid ayuu u diray marka waa nin magacii weeye melikil furusi furus boqorkeeda ahaa yazid jardi fasa'alahum wuxuu weydiiyey can sababi majii'ihim imaanshahooda kor maxaad rabtaan buu maxaad doonaysaan naga soo raadsiya idinka muslimiinta ah faqaala nucmaan ibnu muqarin baa wuxuu ku yidhi lahu ninkaa gaalka ah ina allaaha alla raximanaa wuu noo naxariisto fa arsala wuxuu noo soo diray ilaynaa xaggeena rasuulan rasuul rasuulkaasoo yadulunaa na tusinaya cala alkhayri wanaag wa ya'murunaa na faraya bihi khayrka wa yucarifunaa na baraya ashara sharka wayanhaana naga reebaya canhu xaggi wa wacadanaa wuxuu noo ballan qaaday calaa ijaabatihi aqbalka aan aqbalay darteed khayra dunyaa adduun khayrkii iyo walaakhirati aakhira khayrkeedba falam yadcu ilaa daalika arrinkaa uguma yeerin qabiilatan qabiilo ilaa saaruu waxay ahaadeen firqatayni laba kooxood firqatan koox tuqaaribuhu soo dhoweynaysay iyo wa firqatan kooxoo tubaaciduhu fogeynaysay walaa yadkhulu ma soo galo fii diinihi diintiisa ila alkhawaasu dad gooni aho ilaahay doortay maahane famakata wuu nagaaday nebi maxamed calaa dalika arrinkaas maa muddadii insha allahu allah u doonay an yamkuta inuu nagaado ilaa an ajabnaa ilaa an ajibnay dacwatahu dacwadiisa fa carafnaa waan ogaanay jamiican dhammaan fadla maa shay wanaagii jaa u la yimid bihi asaga cala aladii kii uu ka fiican yahay kunaan ahayn calayhi dushii kuwo ku sugan min alcadaawati collaytan ashadiidati ee daran ah uma amaranaa wuxuuna faray an nabda inaan bilowno biman dadka yeliina nagu xigo min alumami ummadaha ah fa nadcuuhum aan ugu yeerno ilal insaafi garsoornimo iyo cadaalad fa naxnu anugu nadcuukum waxaan idinkugu yeeraynaa ilaa diininaa diinteenna diinin diintaasoo xasana wanaajiyey alxasana waxa wanaagsan waqabbaxa xumeeyey alqabiixa waxaa xun kullow dhammaantii fain ajabtum haddaad yeeshaan khalafnaa waan idinkaga tegaynaa fiikum dhexdiinna kitaab allahi kitaabka alleh calaa an taxkumuu inaad isku xukumtaan biaxkaamihi axkaamtiisa wanarjicu waan idinka noqonaynaa cankum xaggiinna iyo washa'nakum arrinkiinna iyo wabilaadukum dholalkiinnaba fain badaltum haddaad bixisaan aljizyata jizya haddaadna siisaan intaa islaamnimo diidaanna qabilnaa waan aqbalaynaa wa manacnaakum waan idin difaacaynaa wain abaytum haddaad diidaan soo maaha aha qaatalnaakum fariintaasaa loo sheega wanaada marka wuu dhawaaqay qataltu waan dilay rustuma rustum ayaan dilay warabbi lkacbati kacbada rabbigii lahaa baan ku dhaartay fakabara almuslimuuna muslimiinti way takbiirsadeen allaahu akbar wahallaluu way towxiidsadeen laa ilaaha ila allah wahaadihi tanina acdamu waqcatin dhacdatii ugu weynayd weeyaanoo xadaثat dhacday bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda iyo walfurusi furus qutila waxaa lagu dilay fiihaa dhacdadaa dhexdeeda mashaahiruhum reer furus kuwii ugu caansanaa iyo muslimiinta rag badan oo caan ah wahalaka way baabi-een akharu caskarihim ciidankooda kuwii ugu badnaa qatlan dil iyo waqarqan qaraqan faafid ay ku dhammaanayaan biyihii webiga wadalika arrinkaasuna sanata arbacata casharata min alhijra sanadkii afariyo tobnaad ee hijrada weeye as-ilatun su-aalo maadaa maxay buu facala sameeyey sacadun sacad bacda wusuulihi markuu gaaray ka gadaal ila alqaadisiyati qaadisiyo maadaa facala muxuu sameeyey melikulfurusi boqorkii reer furus bacda dacwatihi markuu u yeeray ka bacdi ila alislaami islaamka maadaa maxaybuu kaana ahaa fii jeyshi rustuma ciidamkii rustum sodon maroodi kam dalla alqitaalu dagaalku imusuu socday lifatxi alqaadisiyati maaqa maalmood saddex maalmood man qatala yaa dilay rustuma calqama ayaa dilay waxaa dilay ninkii la odhan jiray iyo hilaal ibnu calqama ayib maada facala almuslimuuna muslimiintu maxay sameeyeen bacda qatli rustuma ah, reer rustum rustum intii la dilay kabacdi maxay sameeyey way takbiirsadeen fii ayi sanatin sanadkeebay kaanat ayd haadihi alwaqcatu dhacdaas ayada sanadkii afariyo tobnaad addarsu alxaadi walcishruun darsiga labaatan iyo koowaad fatxu lmadaa'ini magaalooyinkii furashadooda wey caasimatu lfurus furus caasimadeedii la furtay bashara wuu bishaareeyey sacdun sacad cumara cumar ibnukhadaab wuxuu u bishaareeyey bifatxi lqaadisiyati meesha qaadisiya loo yaqaana furashadeed wantadara wuu u sugay shahrayni laba bilood xataa jaa-ahu ilaa uu yimid al-mru arrinkii bifatxi lmadaa'ini magaalooyinka furashadooda fa saara sacad wuu socday ilayhaa caasimatu lfurus xaggeeda waxaasaraha wuu go-doomiyey shahrayni laba bilood fa haraba waxaa cararay minhaa magaalada xaggeeda yazda jirdu ninkii ahaa melikulfarasi furusi ree furus boqorkooda ahaa yazda wax ka madax magac adag yazda baa layahay yazda jirdu melikulfurusi furus boqorkeeda ahaa faftataxa way furteen haa caasimadii ree furus almuslimuuna muslimiintii wa qawiyat way xoogeysatay showkatuhum awoodoodii cadumat way weynaatay himatuhum maskaxdoodii wanasala sacdun sacad baa wuxuu degay alqasra gurigii sartahaa alabyadi ee caddaa guriga cad ma taqaa madaxtooyadii buu degay madaxtooyadii gaaladu ay lahaayeen oo looga talin jiray wadanka ayuu degay iwaanu kisra kisra meeshii lagu soo dhaweeyena u deganaa ah walamaa dakhalahu markuu galay qara'a wuxuu akhriyay kam imisay tarakuu ka tageen min jannaatin beero iyo wa cuyuunin ila qolqolaya iyo wa zuruucin beero iyo wa meel la fadhiisto kariimin wanaagsan iyo wa nacmatin barwaaqo oo kaanu ay ahayn fiiha dhexdeeda faakihiina kuwa ku raaxaysta kadaalika sidaa ayaanu samaynay wa awrathnaa waan dhaxal siinay haa arladii ree bani sree bani fircoon iyo qoladiisii qowman qolo aakharin ee kale ree bani israa'iil iyo fircoon ba ayadu ka hadlaysay famaa bakatu ma ooyin calayhim dushooda asamaau cirka walardu iyo dhulka midna wamaa kaanuu maysan ahaan mundariina kuwa loo kaadiyo cadaabka looga sugto uma ittakhada wuxuu ka yeeshay almadaa-ina magaalooyinkii markazan xarun dhexe liacmaali iljeyshi ciidanka waxa weeyaan acmaashiisa walqasra gurigii sarta ahaa alabyadi cadaana wuxuu ka dhigtay masjidan masaajid uma kataba wuu qoray licumaro cumar buu wuxuu u qoray waa sacd bn abi qaase bilfatxi furashadii fawallaahu wuxuu mas-uul uga dhigay calaa maa wixii fataxahu u furay wixii magaalahaad furatay adaa ka mas-uulabi fanadama wuu hagaajiyey alidaarata maamulkii warataba wuu kala dambaysiiyo wuu tartiib buu u sameeyey iyo nidaam aljunda ciidankii wa amana nabadgelye ayuu kusoo rogay albuldaana magaalooyinkii wadalika arrinkaasuna sanata sitata cashara min alhijra sanadkii lixiyo tobnaad hijrada weye uma banaa wuu dhisay madiinatey alkuufata walbasra kuufa iyo basra ayuu dhisay biamri cumaro cumar amarkii ayuuna ku dhisay watakhada wuxuuna ka samaystay humaa labadooda markazayni laba xarun oo liljeyshi ciidanka u sugnaaday wadaalika arrinkaasuna sanata tamaaniyata cashara sanadkii sideed iyo tobnaad weeyaan oo min alhijrati hijrada ka tirsan asilatun su-aalo maadaa maxay buu facala sameeyey sacdun sacad bacda fatxi alqaadisiyati qaadisya furashadeeda ka gadaal udkur shay khulaasatan khulaaso can fatxi alqaadisiyati qaadisye furitaankeeda maadaa facala sacdun sacad muxuu sameeyey bacda fatxi almadaa'ini magaalooyinka furashadooda ka gadaal fii ayi sanatin sanadkeebuu banaa dhisay madiinatay alkuufata wاlbasra wallaahu aclam sal اllah